بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعن كبلابنا بالله سورة القصص إلى آيات اللباتن يكون oo suuradda ah suurat lqasas suurat lqasas waa suuraddii labaatan iyo sideed tartiibta qur-aanka kariimka ah aayadaheeduna waa sideetan iyo sideed suuradu waa makiya min asuwar ilmakiya bay kamid tahay suuradaha maka kusoo degay laakiin waxaa laleeyahay dhowr aayadoodoo xagga dambe ku jira dhexda ku jira yaa madani ah suuradu waa maki bismi illaahi araxmaan araxiim tasimim waynu soo mar waxba kama sheegi karo tafsiir dhab ana ma hayno ilaahay baa wuxuu ula jeeda subxaana wa tacaala laakiin waxaynu ku celinaynaa laba faa-iiday leedahayo marka aqri ahaan la aqriyo qur-aankay kamid tahay xagga ajriga carabna waxaa la leeyahay qur-aankan nebi maxamed ku soo degay xuruuftan aad taqaanaane da iyo siin iyo miim iyo kaaf iyo yuu ka samaysan yahay caris oo kale la kaaleya tilka taa qiimaha badani aayaatlkitaabi kitaabkii qur-aanka aayadihiisii weeye kitaabkii almubiini ee waadixa ee caddaa natlu waanu aqrii buu alla yidhi caleyka dushaada nabiyulahi maxamed oo min nabai muusa muuse warkiisii iyo fircoona fircoon warkiisii bilxaqi si dhab ah oon aan ziyaado lahayn oon been ahayn yaanu kuugu dul aqrii liqowmin qoom buuna xaq u yahay yuuminuuna rumeeye kuwaasu anfacaya wy aayadaha kitaabka suuradaha waa kaynu nidhi labaatan iyo sagaal suuradood si toosa ah ama si darban iyo qur-aanka sharaftiisa u sheegaya aayadaha qiimaha badan ee lagugu soo dejiyey waa kitaabkii oo mubin oo waadixa ah. oon macnihiisa la garan waayeynin marka fircoon iyo muuse warkoodii qayb ka mid a ah oo run ah yaa lagu dul aqriyey xaq wuxuu u yahay oo fahmi qolada muminiinta unbuu xaq u yahay kuwa kale iyagu ma rumaysanayaan wey tilka taa qiimaha badani aayaatul kitaabi kitaabka aayadihiisi weeye almubiin ee caddaa kitaabkii caddaa waadixa ah natlu waanu aqriyi calayka dushaada min min nabai muusa wa fircawn muuse iyo fircown wararkoodii qeyb ka mid a ah. natlu waanu aqriyi calayka dushaada min nabai muusa wa fircawn muuse iyo fircown wararkoodii qeyb ka mida ah, bilxaqi run xaal uu ku dheehan yahay liqowmi qoom buuna run u yahay oo qaadanaya yuminuuna rumeeye ina fircawna ninka fircawnihi calaa wuu kibray fil ardi dhulka dhexdiisa wuu ku kibray wajacala wuxuu ka yeelay ahlaha dadkeedii shiyacan kooxo yastabcifu uu daciifsan daaifatan qayb oo minhum dadka ka mid a ah. yudaciifsanaya uu gumaysan wey yudabixu wuu gowrici abnaa'ahum wiilashooduu gowrici wayastaxyii wuu baaqi yeeli nisaa'ahum dumarkooda innahu fircoon kaana wuxuu ahaaday min almufsidiina kuwa wax fasaadiyu ahaaday warkii fircoon waxaa ka mid ah, fircoon wuxuu ahaa nin kasta oo boqora ah, oo masar joogaa fircoon layidhaah qibliyiinta ah yaa fircoon layidhaah qoladan fariska ah iraan oo kale waaga kisra baa la dhihi jiray qolada reer rum kaysar baa la dhihi jiray magacyu saasay kala ahaayeen marka ninkaa fircooni wuu kibray dhulkuu ku kibray rabbinimuu sheegtay dadkeediina wuu kala qaybqaybiyey oo qoladii reer banu israail qaabba qaarba shaqu u diray qaar xaggaa qabta qaar xaggaa qabta si gaaruuna iyaga u daciifsadayo caruurtooduu gowracayay wiilasha ah gabdhahana uu baaqi yeelay mufsid buu ahaa marka muxuu gowrici baa laba masalo weeye oo nabiyullaahi ibraahim markuu masar tagay intuu ciraaq ka tagay oo gabadhii saaraayd ee la socotay ninkii boqorkii masar oo gabdhaha loo keeni jiray ragga la socda ilaahay ka badbaadiyo cunaha wax qabteen yaa nebi ibraahim waxaa loogu bishaareeyey wiilka aad dhali doonto duriyadiisa yaa masar iyo xukumi wiilka aada dhali doonto waa isxaaq duriyadiisa masar iyo xukumi reer banu israaiil oo taariikhdaa haysta de waxay u dusay wardoon buu leeyahay fircoon wardoonkii waa ka maqlay qoladan ka qaaday warkii fircoon bay u gudbiye ina yidhahn qoladanu saasay aaminsan yihiin waxaa kaloo la sheegay munajimiin dad kaahiniinahoo wax faaliya yaa intuu riyooday yaa loogu fasiray oo waxaa la yidhi wiil qoladan ka dhalanaya yaa milkigaaga burburin boqornimadaada burburin markaa wuxuu go-aan ku gaaday inuu wiilasha gowraco gabdhahana daayo marka caqilxumadiisa haddii ninka faaliyi waxaanu sheegay ay run tahay gawracu waxba ka tari maayo oo wiilkii wuu soo bixi hadday been tahayna dee dilka loomaba baahnaba caqilxumo wuxuu ka qabo waa gawrici buuyi marka muddo markii la joogay yuu yaa la yidhi warida way dhammaanayaa nimankan waa ku side markaasuu yidhi sanadna ha daayo sanadna ha gowraco sanadkii la gowracayey muusaa dhashay sanadkii la daynayena haarun baa dhashay natlu waanu akrii calayka korkaaga min nabai muusaa wa fircauna bilxaqi liqowmi yuminuuna ina fircauna fircoon calaa wuu kibiray filardi dhulka dhexdiisa wajacala wuxuu ka yeelay ahlahaa dadkeedii shiyacan kooxo yastabcifu u daciifsanoo gumaysan daaifatan qayba minhum iyaa ka mid a waa qabiil buu u gumaysanayay gowracay abnaa'ahum wiilashoodii wayastacdii wuu reebayey ama wuu baaqi yeelayey nisaahum dumarkoodii say u khidmeeyaan dumarku innahu fircoon kaana wuxuu ahaaday min almufsidiina kuwa wax fasaadiya allah wuxuu leeyay wanuriidu waxaan doonaynaa oo nabi muuse marka la dirayo ilaahay baa xikmad ka raba nabi muuse diridiis marka laleeyahy waan doonaynaa nabi muuse nabi laga dhigaya oo la diraya oo xoreyn doona qolada wanuriidu waxaan doonaynaa buu alla yidhi an namunna inaan ku galadaysano wax siino oo fadli siina cala aladiina kuwii ustudcifuu la daciifsaday oo la gumaysay fil ardi dhulka dhexdiisa lagu gumaysay wanajcalahum aan ka yeello aimatan hogaamiyeyaal wanajcalahum aan ka yeello alwaarisiina kuwa dhulka dhexlay oo masr iyaga dhexli doon masr iyo iyo shaamba iyaga xukumi jiray markay xoroobeen marka marka laleeyahay saasaan doonaynaa muusaa la diraya oo la dir muusahaasaa xornimada yaa kow ka ah nuriiddu waxaan doonaynaa annamuna inaan ku galadaysano siino cala aladiina kuwii istudcifuun la daciifsaday fil ardi dhulka dhexdiisa wanajcalahum aan ka yeelna aimatan hogaamiyeyaal wanajcalahum aan ka yeelna alwaarisiina kuwa dhulka dhexlo masar xukumi doona wanumakina aan u dhiibno lahum iyaga fil ardi gacanta u gelino wanuriya aan tusino fircawna iyo wahamaan wasiirkiisii iyo wajunuuduhumaa colkoodii minhum min bani israaiil ree bani israiil xaggooda maa shaygii kaanu ah yaxdaruuna ay ka digtoonaan ka minhum min bani israaiil wey ardadaan dhulka u gelinaynaa oo gacanta u gelinaynaa fircoon iyo wasiirkiisi iyo jindigoodiina reer banu israaiil waxay ka baqayeen yaa laga tusin doonaa oo maxay ka baqayeen qoladanu inay xukunkooda iyo milkiyadooda ay burburin doonaan way arki doonaan bu alla leeyahay subxaana wa tacaala wanumakina waanu makanin gacantaan u gelinaynaa lahum iyaga fi iyo wahamana wasiirkiisi iyo wajunuuduhuma minhum min bani israiil waxaan ka tusinaynaa maa shaygii kaanu ah yaxdaruuna kuwa ka digtoon waa kan marka waxaynaa waxaan u waxyoonnay ilaa ummi muusa muuse hooyadii an ardiciihi wiilka nuuji fa idaa khifti markaad baqdo calayhi wiilka u baqdo fa alqiihi ku tuur filyami badda ku tuur walaa takhaafi ha u baqino inuu badda ku qarqoomi yayna qalbigaaga gelin walaa taxsani hana murugooni maqnidaa uu kaa maqan yahay innaa anagu raaduuhu waa soo celinaynaa ileyka xaggaaga wajaaciluhu waxaan ka yeelaynaa min almursaliina kuwa mursaliintaan ka yeelaynaa waxyigaa loo waxyooda ummu muusa waa waxyu ilhaam dhegtaa loo saaray oo malag baa dhegta u saaray iyo waa waxyu ilhaam waa waxyu waxyigii nabinimada ma aha waa loo waxyooda maxaa la yidhi wiilka waxaa la yidhi badda ku tuur markaad u baqdo marka waxaa jiray gabdho guulwadayaala ah oo haweenka reer banu israa'iil kormeero ku ah oo gabadhii uur laga dareemo magaceedaa laga qori goorta inta biloodee uurkeedu yahayna waa laga qori waa lagu soo noqon markay dhasho hadday wiil dhasho dabaaxiintii nimankii midida watay waa horteeda ku gawrici marka waxay samaysay sanduuq taabood sanduuq bay samaysay gudihiisana gogol bay dhigtay halkan u yaala way nuujinaysaa markay wax dareento intay sanduuqa ku rido oo sanduuqa xadi ku xidho meesha ku xidho waaduniil ku tuuri togiibay ku tuuri markii laga tago oo ay cabsidu ka tagtay yay soo qaban oy halkan keeni san wiilkeedii way haysan marka maalin maalmaha kamid u ka baxsaday waxayna waxaan u waxyoonay ilaa ummi muusa muuse hooyadii an ardiciihi wiilka nuuji inta ayna cabsii jirin faidaa khifti markaad u baqdo calayhi wiilka faalqiihi ku tuur filyami badda ku tuur walaa takhaafii ha uga baqin inuu badda ku qarqoomo ha uga baqin walaa taxzanii hana murugoonino inuu wiilkii kaa dhintay ha u qaadani inaa anagu raaduuhu waa soo celinaynaa ilayka xaggaaga wajaaciluhu waxaan ka yeelaynaa min almursaliin bishaaradana loogu daray wiilkii waan kuu nabadgelinaynaa badii buu dul hehaabay fircoon gurigiisuna dee niil buu ku dul yaallaa isagoo wixii oo dul hehaabay meeshii yaa arkay gabdhihii gabadhii aasiya bintu musaaxim ahayd ee fircoon xaaskiisa ahayd gabdhihii u khidmaynayay qayb ka mid a arkay soo qaaday faltaqadahu waxaa soo qaaday aalu fircawna fircoon dadkiisii maxay u soo qaadeen liyakuuna lahum inuu ahaado caduwan cadow iyo waxasanan murug ina fircawna fircoon iyo wahamaana iyo wajunuudahuma kaanuu waxaa khaadiina kuwa gafsan sidooda markay gaalnimada ku adkayseen way gafsanaayeen reer banu israiil markay gowracayeenna way gafsanaayeen marka laamtan laamu caaqibaa la yidhi laamu cilla ma aha waa laamu caaqibo iyagu waxay usoo qaadeen lahum farxatan wa qurata caynin inuu yahay bay iyagu usoo qaadeen cidhibtii dambe maxay noqotay murug inuu ku noqday liyakuuna wuxuu ahaaday markaa cadow buu u noqday soo qaadiday soo qaadeen iyagu say usoo qaadeen ma ahayn inuu cadow u noqdo eh, laakiin cidhibtii damaa sidaa noqotay xukunkii alla sidaa noqday faltaqadow waxaa soo qaaday aalu fircoona fircoon dadkiisii liyakuuna inuu u ahaado muuse lahum iyaga caduwan cadow cidhibtii damba saasay noqotay waxasanan murug ina fircoona ninka fircoona iyo wahamaana ninka haamaana oo wasiirkiisa ah iyo askartoodii ina fircoona fircoon iyo wahamaan iyo wajunuudahumaa colkoodii kaanuu waxay khaadiina kuwa gafsan bay ahayn meelo badan bay ku gafeen markay ilaahnimada sheegteen way gafeen reer banu israiil markay gumaadayeen way gafeen waqaalat imraatu fircawna haweenaydii fircoon waxay tihi aisa bintu musaaxim haadaa quratu cayni ilqabowsi buu le aniga iyo walaka adiga ilaa taqtuluuhu hadilina sidii nin weyn bay ula hadashayo sidii jamaaco kale fircoon ula hadashay war hadilina casaa an yanfacana inuu ina anfacaa suuragala aw natakhidahu aan ka yeelano waladan ilmo ilaan caruur ma lihin wahum iyaguna laa ma oga muusahani inuu xukunkooda burburinayo markii la soo qaaday yaa fircoon wuxuu yidhi dadka silacaasi haystee saasan waa reer banu israa'iil wiilkii lase waa reer banu dadka sidaa caruurtooda u xooree sidaa u silicsan waa reer banu israiil waan gawrici waxay tii wanaagawric waynu ku farxiyo wiil baybanu ka dhigan adiga ha kuu ahaado aniga si iima aha buui fircoon ilqabowsi iima aha waxay tii war wiilka hadilina fircoon bay sidii dad badan oo kale ula hadli waa tacdiim inuu ina anfaca suuragalo waxayna taro oynu wiil ka dhigano ma oga nabiyulaahi muuse xaaladiisa iyo waxa soo socda kama warayaan marka inuu diluuna damaay marka fircoon intuu dad gowracayey boqolaalka kun intuu gowracayay wiil gurigaaga ku soo koray baa ku burburin isma lahayn fircoon marna qalbiga kuma haynin wa imraatu fircoon waxay tihi quratu caynin li ilqabowsi buu ii yahay aniga iyo walaka adigaba ee taqtuluuha dilina casaa an yanfacanaa inuu inanfaca suuragala aw natakhidahu aan ka yeelano waladan ilmo ilaan caruur ma lahayn wahum iyaguna laa yashcuruuna ma oga muuse xaaladiisa ma oga wa asbaxa wuxuu ahaaday fuaadu ummi muusa muuse hooyadii qalbigeedii faaria kii maran waxaan muuse ahayn oo dhan baa ka baxay xataa waxyigii loo waxyooday baa ka baxay inuu xaaliisani kaadad waxay sigtay litubdiya inay muujisaba bihi wiilkii inay muujisayba sigtay oy tiaa wiilkan anigaa dhalay dowla aan rabadnaa haddaanaan adkayn lahayn calaa qalbihaa anaan iimaankeeda sugi lahayn inay sheegtayba qarka u gaadhay latukuuna inay ahaataanu qalbigeeda usugna min almuminiina muminiinta oo waxyigii loo sheegay inuu xaq yahay si ay u ogaato muuse hooyadii waxay ogaatay wiilkii in gacanta uu galay fircoon meel la geeyeyna kama warqabto qalbigeedu wuu marnaaday waxaan muuse ahayn kuma jiro qalbigeeda waxaan muuse ahayn kuma jiro waxayba qarka u gaadhay inay taa wiilkan anigaa dhalay inay tidaahdayba qarka u gaadhay laakiin allah wuxuu leeyahay qalbigeedaan adkeeyeyo si ay muminiinta uga mid noqoto waxyigii loo waxyooda ay u rumayso qalbigeedaan adkeeyo ma ayna sheegin wiilkii asbaxa wuxuu ahaaday fuaada ummu muusa muuse hooyadii qalbigeedu faariqan kii madhan waxaan muuse aynoo dhan buu ka madhan yahay inuu xaaliyashaanikaadeed waalitubdii inay muujiso bihi wiilka oy sheegto lowlaa arda badana haddaanaan adkayn lahayn calaa qalbiha way sheegi lahayd anaa qalbigeeda adkeeyey maxaa qalbigeeda loo adkeeyey litakuuna inaahta min almuminiina kuwa muminiinta wa qaalad waxay tihi ummi muusa liukhtihi walaashii qusiihi nabalraad qaad oo wiilkii raadkiisii raadi way tagtay marka gurigii fircoon lagu urusan yahay yay u tagtay fabasurad way ka aragtay wiilkii can junubin meel fog bay ka aragtay inay aada dadka isu tusa dooni mayso la fahmay inay wiilkan walaala yihiin meelahaase ka yadhway aragtay wiilkiibaa aragtay wahum iyaguna laa yashcuruuna ma oga gabadhanu inay wiilka walaalkeed yahay kama warayaan allah wuxuu leeya waxaramnaa waan ka xaaraam yeelnay calayhi muuse almaraadeca gabdhihii wax nuujinaya dhan min qabl hor intaan gabadhan u iman kahorba waa laga xaraam yeelay faqaalad waxay tihi gabadhii hal adulluku ma idin tusiyaa calaa ahli beytin guri ma idin tusiyaa qoys yakfuluunahu idinka faalo qaada lakum idinka wahum iyaguna lahu wiilka naasixuuna daacadu ah oo naseex ah ma idin tusaa allah wuxuu leehy subxaana wa tacaala isagoo inooga xikaayoon nabi muuse hooyadii gabadhiibay tihi walaashee nabel wiilkii raad qaado meeshuu maray soo ogow meeshoo lagu urursan yahay bay u timid meel fog bay ka aragtay iyagu ma oga kuwan inay gabadhan wiilkala walaal tahay marka gabdhihii nuujinayee faraha badnaa gabadh walba wuu diyey gabadh kasta oo nuujiso ujro la siinayo ilan markii ilma loo nuujinayo xoolo xooglaa la qaadanaya kulli wuu wada diiday gabadhii baa waxay tidhi qoys ma idin tusiyaa fiican wahum lahu way ka shakiyeen marka gabadhii maxaad ku ogaatay bay dhaheen inay naasixu yihiin waxaan u jeedaabay tii boqorkay naasixuyihin baan ujeedaabay tii wiilkii naasixuyihin midda kale waxaanu rabnaabay tihi inaanu boqorka waxu nuujino oo aanu dee aanu ku dhowaano boqorka la dhaqano saasaanu rabnaabay tihi gabadhii caanihiisana weligeedba caanaheeda ilmo diiday ma jiray ku tii natus baa layidhi way kaxaysay hooyadeed bay u tagtay wiilkii iyo u yeedhay way timid waa loo dhibay horu ka qabsaday ilaah qudradiisa wa qaalat liukhtii qusihi naaraad qaad fabasirad waxay ka aragtay wiilkii can junubin meel fog bay ka aragtay wam iyaguna laa yashcuruuna ma ogaa gabadhanu inay wiilka walaajki tahay waxarabnaa waan ka xaaraam yeelnay xaaraamnimadana xaaraamnimadii sharciga ahayd ma aha waa xaaraamnimo qudrada alloo kowni ah waa loo diiday wey almaraadica gabdhihii nuujinayey min qablu hor intayna gabadhu u imanin faqaalat gabadhii waxay tidhi hal adulluku maydin tusiyaa calaa ahli lakum idinka wahum iyaguna low naasixuuna daacad ah waxaanu rabnaa boqorka inaan kusoo dhawaana way u dhiibeen marka faradadnaahu waanu celinay wiilkii ilaa ummi hooyadii kay taqara caynuhaa si isheedu u qabowdo u farxdo quratu cayn luqada carabta waa farxad walaa taxzana ayna murugoonin iyo welitaclaba inay ogaato ana wacdallaahi alla ballanqaadkiisu xaqun xaqin yahay waa kii loo ballanqaaday wiilkan waxba noqon maayo lagu yidhi walaakina akarhum dadka badankood laa yaclamuuna ma oga dad fara badan yaa waxba ka ogeyn wiilka xaaladihiisa iyo waxaasoo dhan dad badan baan ogeyn faradanaahu wiilkii waanu celinay ilaa ummihi hooyadii kay taqaracaynha si isheedu u qabowda u faraxdo waxay leeyihiin carabtu ilmada farxaddu way qabowdahay ilmada naxdintuna way kulushahay marka quratu cayn ilqabowsi waa farxad baa looga jeeda walaa taxzana ayna murugoonin ana wacdallaahi alla ballanqaadkiisu xaqun inu ila waa kii loo ballanqaaday walaakina agarahum dadka meesha jooga badankood laa yaclamuuna sidaa uma oga in gabadhaa wiilkeedii loo celiyey dad badan baan ogeyn nabi muuse marka wuxuu kusoo koray gurigii fircoon buu kusoo korayo gabadhii khayrkay heshay wiilkeedii way nuujinaysaa xoolo iyo ujrana way ku qaadanaysaa wiilkeediina way nuujin waa wiilkeedii dhabta ahaa xoolona way ku qaadanaysaa walamaa balaqa markuu gaadhay nabi muuse ashuddaw xoogiisii oo dhowr iyo labaatan jir uu yahay iyo soddon jir meelaha oo wastawaa uu kaamil noqday aataynaahu waan siinay xukman xikmad cilmi baan siinay naafica xukman xikmad baan siinay iyo nabinimo iyo wa cilman cilmi wakadaalika sidaa nabi muuse loo abaalmariyey yaanu najii u abaalmarinaa almuxsiniina kuwa muxsiniinta nabilaahi muuse markuu barbaaray oo xoogeystay nabi baa laga dhigay oo cilmi baa la siiyey marka cilmiga iyo nabinimada qisadan uu soo maray oo ordan baa la siin doonaa wey laakiin markuu weyse xoogay soo dee afartan jir kahor nabi baa laga dhigay oo nabi la diray baa laga dhigay walamaa balaqa markuu gaajay muuse ashudda ashuddahu xoogiisii owastawaa uu kaamil noqday aataynaahu waan siinay xukman xikmad baan siinay nabinimo iyo wa cilman cilmi naafica ah wakadalika sidaasaana naji u abaalmarinaa buu alla leeyahay almuxsiniin kuwa samafalay wadakhala almadiinata magaaladii buu galay nabi muuse guriga fircoon buu ku nool yahayo markuu fircoon meelu kaco wuu raaciyo ila fircoon baa loo yaqaana dakhala almadiinata magaaladii buu galay calaa xiini kafla wakti halmaan ku jiro oo dadku kala degan yahay oo dee suuqa iyo wax socsocdaa jirin calaa xiini kaflatin kaflo waktigeedu min ahliha dadkeeda oo dadkeedu ayna waxba kala ogeyno guryaha lagu jiro fawajada wuxuu ka helay fiiha magaaladii rajulayn laba nin oo yaktatilaani islaynaya haadaa kanu min shiicatihi waa tolki waa qaraabadiisii muuse haadaa kanuna min caduwi cadowgiisii weye fastaase waxaa ka gargaar dalbay alladii kii min shiicatihi qaraabadiisa ahaa cala ladii kiibuu uga gargaar dalbay min caduwi cadowgiisa ahaa fawakazahu wuu feedhay muusa muuse ninkii reer qabdi faqadaa calayhi wuu dhameeyey wuu dilayba qaala wuxuu yihi nabi muuse haadaa kaanu min camali shaydaan wey dilkan aan ninka dilay waa shaydaan camalkii inahu shaydaanku caduwun cadow weeye mudilun oo lumiyo mubinun oo cad nabiyllaahi muuse wuxuu leeyahay haadaa min camali shaydaani gaalka inuu dilo way u banaanayde fitna kici marka nin reer qibdee hadday dilaan de waxa wey weerar baa lagu qaaday fitna kici fitna in la kiciyo dilku iyo jihaadku markuu wax tari yaa jihaadka la ogol yahay jihaadka haduuna waxba tarayn gaalada lalayn maayo haduuna waxba tarayn markaa nabilaahi muuse magaaladiibuu galay wakti kaflo aho dadku ay kala degan yihiino guryaha lagu jiro on aada suuqa loo socsoconin magaaladaasina waa magaaladii fircoon deganaa laba nin baa islaynaysa mid waa muuse tolkii midna waa reer qabde kiibaa yidhi watol weriga dhici ninka wiga xoog badan yahy waxaa laleeyahay xaabo ii qaad yidhi markaasuu isla diidana waa doqon hadduuna iska celin karin muxaabada u qaado nabi muuse marka ninkii fer ku dhuftay uu dhintay ninkii naftii baa ka baxday kuma talagashana nabi muuse inuu ninkii dhimanayo ee inuu ka fujiyo buu rabay markaasuu yidhi waa camalu shaydaan dilkan waa camalu shaydaanoo degdegan uu degdegay ee uu dilay waa camalu shaydaan maxaa yeelay dilkan waxba tari maayo gaalka dilkiisu uu banaan laakiin dee waxba tari mayso oo fidno unbaa kici shaydaankuna waa cadow buu wadakhala wuu galay almadiinata magaaladii calaa xiini kaflatin wakti halmaana min ahliha dadkeedo la halmaansan yahay ayna dadku waxba ogeyn fawajada wuxuu ka helay fiihaa dhexdeeda rajulaynin laba nin yaktatilaan islaynaya haadaakanu min shiicatii waa tolki wahaadaakana min caduwi cadowgiisii weyn fasakaasau waxaa ka gargaar dalbay alladii kii min shiicatii qaraabadiisa ahaa cala ladii kiibuu uga gargaar dalbay min caduwi cadowgiisi wartalayafujibuun fawakazahu muusa muuse wuu feedhay faqadaa caleyhi wuu dhameeyey wuuba dilayba wuu u dhameeyey dilkii qaala wuxuu yihi rabbi muuse haadaa kanu min camali shayaan wey waa shaydaan camalkii degdegan aan degdegan ninkan cadowga aan dilay ayna waxba taraynin annaga waxba noo taraynin inahu shaydaanku caduwin cadowan mudilun oo lumiyo mubinuna cad qaala wuxuu yihi rabbi muuse rabbi rabbigayow inii anigu dalamtu nafsii naftaydii baan dulmiyey oo waxaan ku degdegey fitnaan fakfir lii ii dhaaf fakafara lahu alla waa u dhaafay maxaa yeelay inahu allahu isagu alkafuuru ka dhaafo wey alraxiimu naxariis nabiyllaahi muuse wuxuu yidhi ilaahu dulmi baan sameeyey dulmiguu sameeyey waxaa weeye gaalkan uu dile fitnadu kacayso waa dulmi de dadkii dhibbay ku tahay reer banu israaiil ee allahyow ii dambi dhaaf allah uu dambi dhaafay subxaanau watacaala qaala wuxuu yidhi rabbi rabbigayow inii anigu danamtu nafsii naftaydii baan dulmiyey oo waxaan ii qumanayn baan ku kacay ee lii ii dhaaf fakafara lahu inahu alle huwa alle alkafuuru ka dhaafay alraiimu qaala wuxuu yidhi markaa muuse wuxuu yidhi rabbi rabbigayo bimaa ancamta calay waxaad igu nicmaysay baan ku dhaartay falan akuuna ahaan mahayo dahiiran kii u kaalmeeya lilmujrimiina dembiilayaal mujrimiinta waxaa suuragala fircoon ilaahu fircoon la noolaan maayo oo wax la qabsan maayo fircoon iyo qof gar daran oo caqli aan lahayn inaan u kaalmaynin sidaa igu ogow nin dambiilaaba inaana gacan siinin faasbaxa wuxuu ahaaday nabiyulaahi muuse fi lmadiinati maylada dhexdeeda khaayfan kii cabsanaya yataraqabu sugaya waxa loogu talinayo sugay talo maxaa dhici doona de mooga warkii inuu dusayo in kale faida aladii waaba iskaga oo alladii kii istansarahu ka gargaarma bilamsi shalay yasariiqu qaylinaya wartalo qaala lahu muusa wuxuu ku yidhi innaka adigu laqawiin doqon baa tahay wabinona xad maxaa dadaadan iska celin karaynin maxaa isku taagaysaa nabiyullaahi muuse wuxuu ku dhaartay hadda dhaartaasaa ugu fiican tafaasiirta qolya waxay leeyihiin waa duco oo ilaahayow waxaan ku ducaysanayaa inaanan dahiiran lilmujrimiina noqonin laakiin sidaa dhaartaa fiican lantu duca ma gasho nafyiga lantu duca ma gasho allahayow nicmadaad ii nicmaysay anigoo jixgelinayoo ku dhaartay inaanan nin dembiile a kaalmeeyo u noqonin magaaladii buu marka joogaa nabi muuse wuu cabsanaya wuxuu sugayaa waxa dhici doona sugaya yataraab waxaa lagu samayn doona in warkiisii meel gaari inuu sidan ku baabi'i ma kala ogaa markaasaa isagoo sidaasoo cabsanaya yaa kii shalay ka gargaar dalbay yaa maantana qaylinaya markaasuu muuse yii lama doqon baa tahay wax garan maysid waa ku siday qaala wuxuu yidhi muuse rabbi rabbigayow bimaa ancamta nicmayntaad ii nicmaysay darteed baan ku dhaaranay calaya dusheeda falana kuuna ahaan maayo dahiran kii u kaalmay lilmujrimiin dambiili fa asbaxa wuxuu aaday fi lmadiinati magaalada dhexdeeda muuse khaayfan xaaluu cabsanayo yataraqabu sugaya waxa dhici doona sugaya iyo siday wax loo geli doono faida aladii waaba isagoo alladii kii istansarahu ka gargaar dalbay bilamsi shalay yastansirquhu qaylinaya qaala lahu muusa wuxuu ku yidhi inaka adigu laqawiyin doqon baa tahi mubiinun oo doqonnimadiisu ayna qarsoonay falamaa araada markuu muusa doonay an yabdisha inuu qabto biladikii huwa isagu caduwun u ahaa lahumaa labadooda cadow u ahaa ninkii qibdiga ahaa inuu qabto markuu doonay qaala wuxuu yidhi kii doqonka ahaa yaa muusa muusow aturiidu ma waxaad doonaysaa an taqtula inii inaad disho kamaa qatalta saad u dishay nafsa naf bilamsi shalay in turiidu maa turiidu ma doonaysin ilaa an takuuna inaad haatamay jabaaran naxariislaawe filardi ardada dhexdeeda wamaa turiidu ma doonaysid an takuuna inaad ahaato min almuslixiina ku wax suubiya markuu doonay inuu qabto kii cadowgooda ahaa yu ninkii duqanka war miyaad idili sidaad ninkii shalay u dishay ninkanu markaa warkiibaa dhegta ugu dhacay intuu ninkii sii dayo cagaha wax ka dahay markaasuu u tegayo war ninkii shalay la dilay muusaa dilay buu warkaa warkii harkaasu ka dushay weyn falamaa naraada markuu muuse doonay an yabdisha inuu qabto biladikii caduwin cadow ahaa lahumaa labadooda qaala wuxuu hi yaa muusa muusow kii doqonka aha baa yidhi aturiidu ma waxaad doonaysaa an taqtulanii inaad disho kamaa qatalta nafsan naf sidaad u disha bilamsi shalay in turiidu maa turiidu maba rabtidba ilaa an takuuna inaad ahaato may jabaaran naxariislaawa filardi dhulka dhexdiisa wamaa turiidu ma doonaysid an takuuna inaad ahaato min almuslixiina kuwa wax suubiya wax hagaajiya maamaar soomaali aad jirto aduu nabi muuse namasaajid soomaalidu way ku maamaada doqon marka haddaad u gargaarto adunbu ku fashili marka dambe oo wixii aad u tartay buu dad kale usheegi wajaa marka warkii wuu ka dushay nabiyulaahi muuse warkii wuu tegey fircoon buu u tegey guddi baa la fadhiisatay waxaa la yidhi aandilla go-aan lagu gaaray jaaa rajulu nin baa yimid min aksal madiinati magaalada meesha ugu fog yascaa isagoo ordaya qaala wuxuu yidhi muusa muusow in almalaa jamaacadiiiyo baarlamaankii yatamiruuna bika aday kuu tashanayaan liyaqtuluuka inay ku dilaan ee fakhruj bax inii anigu laka adiga waxaunahay min annaasixiina kuwa nasaxeeyaan ahay ninkaasu waa muminu ali fircoon buu ahaa baa layidhi muminu ali fircoon markuu ogaaday go-aanka in wiilka la dilo yuu soo orday marka waxaa la yidhi dadkii ay u direen waddadii ay mareen waddo aan ahayn oo ka toobiyeysan yuu uga soo horreeyey nabi muusena dee ma yaqaano oo weligii meel ugama bixin magaalada meelu u dhaqaaqa ma yaqaano waayo arag ma aha allah baa hanuunin doona wajaa rajulu nin baa yimid min aqsa lmadiinati magaalada meesha u saraysa yascaa isagoo ordaya qaala wuxuu ihi yaa muusa muuso ina almalaa jamaacadii fircoon yaatamiruuna bika way kuu tashanayaan liyaqtuluuka inay ku dilaan ee fakruj bax inii anigu laka adiga waxaanu ahay min annaasiciina kuwa naseexayn fakharaja minhaa kharaja wuu baxay minhaa magaaladii khaaifan isagoo cabsan yataraqabu sugaaya bal in la qabanayo in kale qaala wuxuu yihi rabbi rabbigayow najinii iga nabadgeli min alqowmi qowmka adaalimiina waxaa laleeyahay markuu de markii sii taagni uma joogto wuu dhaqaaqay isagoo allihiisa barye buu dhaqaaqay waxaa laleeyahay malag yaa u yimidoo wadada tusoo wadada u tilmaamay sidaasuu madyan ku tegey baa laleeyahay malag baa wadadii tusay madyan saasuu ku tegey madyan sam bay kamid tahay fakharaja wuu baxay muusa minhaa magaaladii khaayfan isagoo cabsan yataraqabu sugaya bal waxa lagu samayn doona in la qabanayo in kale qaal wuxuu yihi rabbi rabbigayo najinii iga nabadgeli min alqowmi qowmka aaalimiina ee aalimiinta ahaa allah subxana watacaala